ku dhicid fii xaraamin xaraam inaad ku dhacdo wa shubahaatin iyo shubahaad inaad ku dhacdo aad ka baqanayso wanaxwiha iyo wixii la halmaala macnuhu waa marka dadka dhexgelitaankoodu fitno mooye wax kale aadan ka faa'iidaynin dembi mooye wax kale aadan ka helaynin dulmi mooye wax kale aadan ka faa'iidaynin xilligaa waxaa fiican inuu qofku ictizaal sameeyo ictizaalku laba mid buu noqdaa waxay noqon karaysaa qofku inuu wad magaalada uu joogo ee hadday sidaa tahay isagaba baxo uu baadiyihii aado axaadiis baa ku soo arooray ama waxaa dhici karaysa inaynan sida ahayn qofkii isagoo magaaladii jooga dadka dhexgalkoodii uu ka gaabsado hawshiisii hadduu soo dhammaysto reerkiisa iyo gurigiisa salaadiisa intaa inuu ku gaabsado oo uu ka gaabsado dadka dhexgelitaankoodii iyo sheekadoodii maxaa yeele dembi mooye wax kale ka kasban maayo taasaa wanaagsan walidaalika culimmadii hore imaam اlkhaaabi oo kale raxmat اllahi tacaala calayh abi sulaymaan alkhaaabi wuxuu leeyahay risaale aad qayim u ah oo uu kaga hadlayo cuslada waxa la yidhaahdo cusladii waa waa waxaan qofka inuu ka dhex baxo dadkii ah oo qofkii meel khaali ah uu tago adduu heli karayo waxaana u daliila xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam zamanka siduu isu bedelayay fitnada iyo dhibaatada iyo waxa ugu wanaag badan qof muslima ah xoogaa xayn ari haysta oo buuraha dushooda ku raacaya waajibkii ilaahayna gudanaya xaqii lagu lahaana la imanaya dadkana ka fogaanaya fidnadiisa qofkaasaa ugu fiican buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay kullamaa ixtikaag uu dhaco kulamaa dhexgal uu dhaco kulamaa dadkii aad isku milantaan kulamaa fidne iyo macaasi iyo dunuub iyo dhibaato iyo kaasoo gaarto diin iyo adduun waxay ahaataba marka sidaa darteeda istixbaab weeyaan waa wax wanaagsan oo la jeclaysta weeye alcuslati in la gooni ahaado oo laga gaar noqdo dadkii khaasatan marka uu fasaadana dadkii iyo zamankiiba ama laga cabsanayo fitna diin ah ama ku dhicid xaaraam iyo shubahaad iyo wanaxwiha wixii la halmaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya fafiruu ila allah fafiruu u orda weeye oo aada u carara ilallaahi ilaahay xaggiisa innii aniguna lakum idinka minhu allaha xaggiisa nadiirun mid idin digayaan ahay oo digitaankiisuna mubiinun uu cad yahay waan idiin digayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa hadlaya ilaaha xaggiisaanu idinkaga imid ilaahaas xaggiisaana idinkaga digayaa cadaab shadiid ah bayna yaday cadaabin shadiid wey an abi saciidin can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam waxaan maqlay rasuulka alle oo yaquulu dhahaya ina allaha yuxibu ilaahay waa jecel yahay alcabda addoonka attaqiya dhowrsanaanta badan ee cabsida badan alghaniya hodanka ahee tanaadka ah alkhafiya qarsoonna saddex shay baa la isu daba dhigay qofka ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala saddexdaa calaamo haddii laga helo qofka ilaahay waa jecel yahay in allaha alle yuxibu waa jecel yahay alcabda addoonka addoonoo dhan ma wada ahe waa qofka saddexdan calaamo laga helo koo waa taqi oo taqwadii baa waxay keenaysaa inuu xalaal quuto oo xaaraamtii ka fogaado taqwadii waxay keenaysaa wixii ma'muurka ahaa ilaahay farayna inuu la yimaado wuxuu ilaahay ka reebayna inuu ka haro taqwadii baa waxay keenaysaa inuu ilaahay xaggiisa u dhowaado ina akramakum cinda allahi atqaakum kow marka waa qof taqi ah ilaahay waa jecel yahay labo tilmaanta labaadu ku darsadee waxay tahay cabda ataqiya alghaniya xoogaana ilaahay waa u dhiibay subxaana wa tacaala waa hani weeyaan hanigu waa qofka ilaahay xoolo siiyey lama xadidine baahidiisa wixii ka badan hadduu haystaba waa hani weeye qofka maxaa yeele xadiidka abidar baa ku soo arooray nebiga uu caddeeyey salawaat ullahi wasalaamu calayh marka hadduu qofkii haystaba xoolihii uu naftiisa ku filaa wax ka badanba waa qani wey ilaa iyo qofku ilaahay subxaanahu watacaala xoolo badan siiyeyba marka qofka isaga ahna maadaama taqwo ilaahay uu leeyahay hanina uu yahay xoolaha xaqoodu marinayaa xoolaha xaqii ay lahaayeen ayuu marinayaa dariiq walbo khayru ku bixinayaa wixii ilaahay gelinayo ku bixinayaa wixii xaaraamtuu ka fogaanaya ilaahay subxaanah wa tacaala buu ugu dhowaanaya nicma almaal nebigu atuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xoolo hagaagsan oo wanaagsan ayaa wanaag lahaaday waxaanay u wanaagsan yihiin qof taqi ahoo ilaahay ka cabsanaya jalla wacala maxaa yeele qofkii taqiga ahaa hadduu xoolo helo mudankooduu marinaya siday ahaayeene laga doonayay buu marinayaa alkhafiya haddana qarsoon khafi waxaa loo yidhi shardigan saddexaad waa wax muhim ah labadaa hore qofka inuu la yimaado way dhici kartaa laakiin ka saddexaad sida lagu dabaqaa way adagta oo khafi waxaa loo leeyahay bini laga dhex garan maayo xooluu haystaa laakiin inuu xoolo leeyahay dadkii lagama dhex garanayo maxaa yeele bini sidiisaba ilaahay waa tuu noo sheegay subxaanah wa tacaala ina alinsaana la yadqaa an ra'ahu istaqna xoogaa yar hadduu jeebkiisa u buuxsamo khalaas weeye kibir iyo qooq buusan la joogaynin jinsiyadda aadamiguna waa kala duwantay innagu kumaba jirnaba qof soomaaliyeedu xoogaa shilmaad helay fadhigii loola fadhin maayo hadal iyo waxa uu samaynaya iyo dhaqankiisa iyo loola fadhin maayo marka saa ma ahe ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee haddana ilaahay subxaana wa tacaala uu hodantinimo siiyey haddana khafiga ah aan la garanaynin waxaad arkaysaa waddamada carabta markaad tagto qof lagu leeyahay intaasoo bilyan oo lacag uu leeyahay haddana safka hore kugu ciriirinaya dadkii la soomaya isniintii iyo khamiistii xeradii ay wax ku cunayeen buu ku cunayaa masaakiintiibuu ka warhayaa wax walbuu samaynaya qofkaanan aqoonin dadkaas oo la mid yahay dadkaasu oo la mid yahay waxaa wanaagsan marka qofka inuusan ummaddii iska dhex soocin oo ka dhex bixin hadduu ilaahay u nicmeeye nicmada ayada aana ku shukriyo isla markaana dadka muslimiinta ahaa ee masaakiinta ahaa ka mudankooda mariyo oo xuquuqdii ay ku lahaayeen maxaa yeele xoolahaaga xuquuq baa lagu leeyahy aan zakada ahayn ilaahayna waatuu inoo sheegay subxaana wa tacaala fii suurati almacaarij markuu ka hadlaya muminiintii qad aflaxa almu'minuun markii laga soo hadlay wladiina hum fii maxaa la yidhi xoolahooda markii laga soo hadlayay xaqun macluum yaa iskale xaqa macluumka ah lisaa'ili wاlmaxruum qofka saa'ilka ee wax weydiistay iyo kaan wax weydiisaninba xaq buu ku leeya way siinayaan rawaahu muslimu wاlmuraadu biاlghaniyi waxaa loola jeedaa hina nafsi xoolaha tiro badan keliya ma ahe qofka deeqsinimada qalbiga ah baa loola jeedaa inuu ilaahay qanaaco siiyey inta yaruu haystu qanaaco ku qaba ayadii buu sii bixinayaa kama sabaqa sidii inoo soo hormaray fi lxadiii axiixi laysa alghina can karat lcardi buu jeedaa waa kan xadiikaynu tilmaamayna marka wcan abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi rasuulkuu weydiinaya calayh salaau wasalaam nebigu u yimid su-aal buu weydiinayaa wuxuu dadka yaa ugu fadli badan rasuulkii allow dadka kuma ugu fadli badan yaa ugu wanaagsan noo sheeg bal rasuulkii allow dadka laga hadlayana waa dadkii muslimiinta ahaa gaal kuma jiro meesha ayulmuslimiina afdal weeye ama ayunaasi marka la leeyahay ismuljinsiga mutlaqa ah waa muqayad oo muslimiintii keliya loola jeedaa oo xadiidkii kale cabdilahi bni camr bni caas aynu soo marnay fii saxiixi albukhaari kaasoo kaleu la macno yahay wey yaa dadka ugu fadli badan rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi mu'minun baa u fadli badan mujaahidun dagaalamaya binafsihi naftiisa iyo wamaalihi xoolihiisaba labadiiba ku bixinaya fii sabiili illaah waddadii ilaahay marka waxaa u sharaf iyo qiimo badan muslimiintii qofka xoolihiisii iyo naftiisii say u dhannaayeen waddadii ilaahay ku bixiyey waxaana u shar badan kaa cagsigiisa oo waa kan xoolihiisii iyo naftiisiiba wadda aan ilaahay raalli ka ku bixiyey kaasaa dadka u shar badan ama qabiil buu ku bixiyey ama waxyaabo kale isagoo difaacayuu ku dhintay kaasaa dadka u shar badan cinda allahi jala wacala maxaa haddii laguu sheegay kan u khayrka badnaa cagsigiisuna waa mafhuumulcagsi baa la yiraahdaayo waa saxwi waxaa u khayr badan qofka naftiisii iyo xoolihiisiiba waddada ilaahay ku bixiyey waxna aanan ka soo qaadanin oon kala soo laabanin naftiisiina way ku dhimatay xoolihiisiina way ku dhammaadeen waxaa u shar badan qofka xoolihiisii iyo naftiisiiba wadaan ilaahay raalli ka ahayn ku bixiyey marka uma qaala wuxuu yidhi uma aaman kaa waa garanne yaa ku xiga duunan kaa jirin qaala wuxuu yidhi uma rajulu nin baa ku xiga muctasilun qof baa ku xiga muctasilun isaga fogaaday dadkii isaga fogaaday ictisaalku waa fogaanshihii wey isaga fogaaday dadkii xaggee aaday fii shicbin meel laab ahoo gol ah oo min ashicaabi eh, eh, laabyadii ka mid ah laba buurood dhexdoodu iska degan yahay yacbudu rabbah rabbigiisuu caabudayaa arina waa haystaa xoogaa xayn ah ama xoolu haystaa allo ama ari buu haystaa ama geel buu haystaa waxbuu haystaa halkaasuu isaga dhaqan yahay dadkiina waa ka dhex baxay maxaa dhacay wakhtii buu haystaa wakhtigiisaasuu rabbigii ku caabudayaa dantiisuu qabsanayaa meeshii hawshiisii uu ku dhammaysto rabbigiisuu caabudaya cid mashquulinaysa maleh cid wax u dirsanaysa maleh ciduu isaga ku darsanaya maleh halkaasuu rabbigii isaga caabudaya ilaa geeridiisii oga timaaduyuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray yattaqi illaah addoonku halkaasuu ku sugan yahay ilaahay buu ka cabsanayaa wayadacu nnaasa dadkana waa kala tegayaa min sharihi hadduu shar lahaaba dadkana shartiisii buu kala fogaanaya halkaasuuna rabbigiisi isaga caabudaya muttafaqu calayh wa abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu wa arda isla xadiidkan weeyaan riwaayad kale qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi yuushaku waxaa soo degdegaya an yakuuna inuu noqdo khayru maali lmuslimi qofka muslimkaa ah xoolihiisa waxaa u khayr badan wakhti baa imanayao soo dhaqsanaya wakhti baa imanayo soo degdegaya wakhti baa imanayo dhow weeyaan uu noqon doono qofka muslimka xoolihiisa waxa u khayrka badan hanamun ari yatabicu uu ku raaco bihaa arigaa isaga ah shacafaljibaali buuraha dushooda iyo wa mawaaqica alqatari meelaha roobka uu ku da-ay yafiru isagoo la cararaya bidiinihi diintiisii la cararaya muxuu kala la cararayaa min alfitani fitanti kullamaa qofka uu magaalo sii galaba meel meesha ay ka sii weyntaha waa ka hawl badanta waana ka mashquul badanta halkan markaad ka tagto ee waddankii aad tagto maxaad leedahay allah wakhtigu barako badana oo wakhtigu fiicana oo wakhtigu wakhtigu waana ee halkanna hawsheedaa badanoo waxaa laga yaabaa aroortii intaad baxdo hal hawl inaadan soo dhammaysaninba laakiin wadankii isagoo dhan baa isu wada dhow oo xaggana tegaysa hawshaadaa qabsanaysa xaggaa tegaysa hawshaadaa qabsanaysa waa soo laabanaysa waa qadaynaysa waa seexanaysa casarkiibaad soo kacaysa salaaddii casar baad aadaysa wahaakada habeenkiibaad seexanaysa intaad ka dharagtaa weliba soo kacaysa habeen barki laakiin adduunyadan kale aynu ku noolnahay kullama qofku uu sii dhexgalo adduunyada hawsheedii uu sii dhexgalo mashquulkeeda uu sii bataba wakhtigiisii waa sii baraka beelaya fidnadiisiina waa badanaysaa fidnadiina waa badanaysaa oo maanta haddaadan cidna waxba ku darsanin aad tiraahda qofna la hadli maayo waa iska soconaya ku kuu yimaado adiga wax kugu soo darsada waayimaysid oo ku yidhahdo war ma haysid miya maya sidaa iyo sidaasaa dhacday war moogaad tahay haye qof buu kula xamanayaa qof buu wax ka sheegayaa khiibuu la imanayaa namiimuu la imanaya adigina meeshii baad fadhidaa ama isagii baa kuu yimid walidaalika ayaa dadka dhexgelkiisu waa mashaakil badan yahay khaasatan umuuraha diinta ah aad iyo aad bay u dhib badan tahay aakhiradaada rawaahu lbukhaariyu shacafalجibaalina la yidhi aclaaha weeyaan waa dusha sare dhulka dulsha wey وعn أbي هurيرaةa waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qaala wuxuu yidhi ma bacث الله نبيا ilaahay nebi ma soo dirin ilaa hadduu soo diray raaca الغنم ari buu raacay meeshan waxay daliil u tahay nabiga inoo sheegaya calayh salaau wasalaam nebi ilaahay uu soo diray inuusan jirin ilaa ari buu raacay faqaala markaa asxaaba nebiga calayh salaatu wasalaam asxaabtiisii baa la yaabay arrintii ambiyada kale haba noo joogtee waxay yidhaahdeen wa anta adigana ma soo raacday rasuulka allow ari qaala wuxuu yidhi nacam kuntu waxaan ahaa arcaaha mid arigaa raaca calىa qaraadiida xoolo yar baan ku raacayay liahli makatana ugu raacayay in yaroo beesaan ugu raaci jiray qolooyinka reer maka ah nebigu alayh salatu salaam waad ogtihiinoo waatuu aabihii dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira hooyadiina horay u dhimatay adeerkiisii soo kafaalo qaaday waa dhintay baa soo kafaalo qaaday awowgiibaa dhintay adeerkiibaa soo kafaalo qaaday abi aalib marka abi aalib baa ehel iyo raximba u ugu dhowaa inkastoo adeerar kalena u lahaa haddana sidaasoy tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo hana qaaday waa shaqaysanayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaabaha uu ka bilaabay waxaa ka mid ahaa inuu ari raaco ariga anaa kuu raacaya maxaa isiinaysaa taa waxay daliil u tahay nebi walbana maadaama uu ka soo shaqayn jiray shaqadu sideedaba waa baraka wey waxaa dhib ah qofka inuu iska fadhiisto haddii lagu yidhahdo lacagta adduunkaa lagu siinaya waxaa ka khayriya barako badan qofka inuu kallaho oo soo shaqaysto shaqaduna sharaf ma kala laha marba hadday xalaal tahay kulligeeda waa sharaf wey mana kala qiimo badnaa inagu jinsiga soomaaliga haddaynu nahay waxaanu u malaynaa shaqaba inay tahay inuu qofku xafiis fadhiisto warmahe inaad musqulaha xaaqdo oo aad ka shaqaysa ari inaad raacdo oo aad dhidido taasaa ugu wanaag badan qofku markuu dhidido wuxuu cunona waa xalaal wey dacwadiisuna waa mustajaab shaqadaad u sii socoto waa sadaqa kasoo socoshadeedii waa sadaqa ajar baa laguu qorayaa ilaahay xaggiisa darajo bay kuu tahay jala wacala maa min nabiyin ila waqad raaca alhanam nebi ma jiro ilaa ari buu raacay culimmada marka waxay yidhaahdeen maxay tahay xigmada ka dambaysa in ambiyada ilaahay nebiga walbaba loo diro inuu ari raaco nebi muuse waad garanaysaanoo toban sano ku dhowaad buu ari raacay nebi maxamed maba badnayne nebiyullaahi muusa toban sanuu raacay isagoo nin weyna weliba isagoo ilmo a ah ma ahayn waa tii uu fircoon ka cararay soo oo ninkii ordaya waa tuu u yimid ina almalaa ya'tamiruunaka qolay kooxdani xalay waa shireeno waa laguu shiray waxaa loo shirayna waxay ahayd liyaqtuluuka in lagu dilo isaga carar buu yidhi meeshan inii laka min annaasixiin waa ku naseexaynayaa ord isaga bax meesha nebi llaahi muuse waa tuu cararay markuu aaday dhinaca iyo ard madyan waa tii gabdhaha uu la kulmay fii suurati alqasas ilaahay inoogu sheegay ee uu gabdhihii waraabiyey ee aabbahood uu waraystay ay yidhaahdeen ninkaasaa na soo waraabiyey oo dadkii kaleo dhan ay ka soo hormareen aabbihiina marka uu yidhi hala ii keeno markuu u keenayna gabadhii waatay ku tiri ya abat istacjarhu ina khayra man istacjarta alqawiyu lamiin aabbow shaqaalaysa ninkan qof la shaqaalaysta waxaa u khayr badan qof qawina ah shaqadii qabanaya amiinnimona ku darsaday labadiiba wuu leeyahay aabbo markaasuu wuxuu yidhi inii uriidu an um- maxaa marka shaqadii looga dhigay an unkixka ixda ibnatay haatayni cala an ta'juranii amaaniya xijaj gabadhaydanaan kuu guurinayaa laakiin sideed sano waa inaad ii shaqaysaa fain atmamta bicasharin marka toban haddaad dhammaystirtana adiga agtaada weeyaan marka way heshiiyeen sideeddaa waa laga maarmaan inuu qabto labana inuu suubis oga dhigana waa la weydiistay marka nabiyulaahi muusa ma toban buu shaqeeye mise sideed sanuu shaqeeye waa maxalu lkhilaaf cinda alfuqaha wax daliilo saxa ah ma hayno laakiin inuu dhammaystiray bay u badan tahay calaa xaal nabiyulaahi muusana waa raacay oo qur'aankaaba inoo sheegay ambiyada kalena sidaasay ahaayeenu nebiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxay tahay xigmada ka dambaysa inay ambiyada ilaahay ari raacaan marka xigmada ka dambaysa culimmadu waxay yidhaahdaan arigu waa hawl badan yahay waana shaqo badan yahay waana dhib badan yahay xoolaha kale waxaa laga yaabaa inay iska daaqaan oo meeshoodii iska joogaan laakiin isagu maantao dhan celcelis buu baahan yahay xaggaa in laga soo celiyo xaggaa laga soo celiyo xaggaa laga celiyo in la dhinac socdu maanto dhan u baahan yahay hawshiisu ma dhammaato shaqadiisuna ma dhammaato sidaa darteeda dadka raaca waa ka sabar badan yihiin dadka kalaa la dhaha maadaama ambiyadan loo diyaarinayo ummad dhan in ay hogaamiyaan oo kii tabarta daraa iyo kii awoodda lahaa kii daalimka ahaa iyo kii hayinka ahaa inay isku wadaan la rabo in tababar lasoo siiyo waxa lagu tababari jiray marka inay ariga soo raacaan nebi walbaba waa inuu ariga ka soo bilaabo oo cidyuhu soo baxaan oo qowsaar uu noqdo oo soo rafaado markuu u diyaar diyaargaroobay inuu ummad hogaamin karayo markaasaa nebinimada loo waxyoonaya oo ummadda uu hogaaminaya marka marka meeshaasi ambiyada ilaahay halkaasaa lagu soo tababari jiray sidaasay culimmadu yidhaahdeen waxay kaloo daliil u tahay qofka haddii uu xoolo dhaqanayo xoolo dhaqashadu sideedaba waa inuu ummaddii ka dhex baxo magaalo kuumaaha waa inaad bannaanka la aadid xoolihii oo daaq la doontid oo meelaha dugaagale kala carartid oo waxaasoo idil qofkana markaa inuu magaaladii isaga fogaado bannaankiisa xoolo isaga dhaqdo wax u wanaagsan wey wadammadan aynu nimid waxa ugu wanaagsane qof walba uu raadinaya maxay tahy magaalooyinka waad aragteen dholalkan hadda qaxootigu ay ku soo jabeen magaalooyinko dhan qaxooti baa looga cararay oo dadkii waddanka iska lahaa xaggee aadeen qof walba wuxuu raadinayaa raaxada adduunka oo maxay tahay raaxada adduunka inuu dhul yar yeesho oo beer yar yeesho oo guri yar ka dhex samaysto cuslo ma tahay mise maaha cuslo ahaan way tahay marka loo fiiriyo maskaxdaa iigu degaysu ku leeyahay halkaygaasaa ku nasanayaa maalintay fasax helaan xaggey aadaan meeshaas baadiyahay aadayaan si uu qof walbaba meesha ugu soo dejiya maskaxdiisi cuslada wax wanaagsan weeye inuu qofka intuu baxo meel cidla a tago oo xoolo ku dhaqdo ama uu beer ka samaysto halkaa iska dego aad bay u wanaagsan tahay hadduunan ka maarmaynin dadkana diintiisa inuu ilaashado weeye marka kama maarmaysid laakiin diintaada ilaasho oyaynan diintaada kaa fidnaynin rawaahu lbukhaariyu وعن أبي عنه waxaa laga wariyay abu hureyre wey radi الlahu tacalى canhu can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm anahu qaala rasuulka wuxuu yidhi min khayri macaashi الnaasi dadka noloshooda waxaa u wanaagsan min khayri macaash macaashku waa cayshkii weeye noloshi dadka waxaa u nolol wanaagsan rajulun qof dadkii ugu nolol wanaagsan dhegayso qofkii ugu nolol wanaagsanaa waa rajulun qof weeyaan mumsikun haysta cinaana farasihi hogaanka faraskiisuu hayaa fii sabiili illaahina waa ku taagan yahay gaal iyo islaam dagaalamaya islaamkiibuu la safanaya yatiiru waa la ordayaa faraskiisa calaa matnihi dhabarkiisuu ku ordayaa kulamaa samica mar allaaliya markuu maqlo haycatan cod ow amase uu maqlo fasacatan argagax macnaha meel allaaliya meeshii looga dhawaaqo ama meeshii muslimiinta ay ku liitaan markuu arkaba meeshaasuu aadaya difaaca islaamka daara calayhi waa la duulayaa yabtaqii isagoo raadinaya alqatla inuu waddo ilaahay ku dhinto awilmowti ama inay isagoo halkaa ku suganba geeridii isaga timaado aan dagaalka lagu dilin ama raadinaya aw lmowta geeridii raadinaya madaanahu meeshii loo malaynaya ee lagu hubay uh, goobta dagaalka waxaa la aaminsan yahay mar walbaba inay geeri iska tahay aw amase kaa haddii la waayey marka waxaa xiga nolosha muslimiinta dadku nool qofka ugu nolol wanaagsan waxa weeyaan rajulun qof weeyaan fii hunaymatin ari buu haystaa xayn ah fii ra'si shacafatin buur dusheeduu joogaa ama dhuldul ahoo saruu joogaa oo min haadihi shacafi buurahan ka mid ah aw baطni waadin ama waadi tog calooshii buu joogaa min haadihi اlawdiyati togoga ka mid ah macnu waa maxay hadduu dhulka daaqsin leeyahayna buuraha dushu iska aadaya xagga sare haddii xaggaa sare wax laga waayana dhulalkii hoose ee biyaha lahaa ayuu imanayaa yuqiimu الsalaa arigiisa ayuu geeliya ama lodii ama arigii wuxuu ahaadaba yuu rabbigii ku caabudaya dhexdii yuqiimu الsalaaةa salaaduu tukanaya wayu'ti zakaata zakadiina waa bixinaya wayacbudu rabbah rabbigiina waa caabudaya xataa yatiyahu lyaqiin ilaa ay yaqiintii oga timaado oo geeridii ay u timaado maalan qofku hadduu sidaa yahay maalintii arigiisuu raacay maalintaasoo dhan buu raacayey salaadiisana waa tukanayey gabalgaabadkiibuu arigii soo xareeyey ama lodii soo xareeyey imise qof bay is arkeen qofka haday u badato waa qof kale oo sidiiso kale xoolo raacay sooma waxay isku dhahayaanna waa maxay war nabad ma jirtaa iyo nabad waa jirtaa in la iswaraysto oo keliya waa lagu kala tegey qofkaa yuu xantay kiiba yuu ku sameeyey namiimo yuu oo yimid waa keligii iyo rabbigii hadduu aan akhristo hadduu adkaar la yimaado hadduu tasbiixsado darajay u noqonaysaa iyo wax loo qorayo dhinaca kale laakiin wax loo qorayo ma lahaba inaba ha yaraatee salaadiisana dhagtaasuu ku hayaa waajib iyo sunnaba waa tukanayaa qofka ayaa ka khayr badan laakiin markaa dadka ku dhex nooshahay kana kula hadlaya oo kana kula hadlaya oo kana kula hadlaya oo kana kulli marka waxay noqonaysaa qof walbaba ee kula hadleed adiguna aad la hadashay in wax laydin qoro soo sax maa ha ereyga aad ku hadashay waa la qorayaa dembi hadduu ahaa hadduu wanaag ahaa waxoo dhan waa lagu qorayaa marka sidaa darteeda culimmadu waxay yidhaahdaan qofka inuu dadka ku dhex sabro oo wanaagga uu faro xumaanta ka reebo oo ku dhex noolaado oo u sabro isla isagoo wanaagga ku taagan iyo inuu isaga fogaado oo rabbigii halkaa ku caabudo yaa fadli badan labadooda waa maxalu lkhilaaf weeyaan cinda alculamaa laakiin waxaan shaki lahayn inuu fadli badan yahay qofka dadka ku dhex nool wanaaggana faraya xumaantana ka reebaya isaguna ka fogaanaya wayacbudu rabbahu rabbigii buu caabudayaa xataa taأtiyahu ilaa ay oga timaado xataa yaأtiyahu ilaa u yimaado alyaqiinu geeridii laysa min annaasi dadka ma ahaanin fii khayrin ila fii khayrin labadaa mooye cid kale oo khayr le dadka ma ahaaninba labadaasaa dadka u khayr badan oo keliya wax kale ma jira buu nebigu yidhi calayh الsalaaة wasalam rawaahu muslimun yatiiru an yusricu weya waa degdegaya matnana dahrahu dhabarkii weeye faraska haycadana asawti weeye lilxarbi codka dhawaaqa dagaalka wey wlfasacatu la yirinaya naxwa argagaxiisna iswaa la mid wey madaana shayina waxaa loola jeeda almawaadic goobta weeye aladii yudanu meesha loo malaynayo wujuudahu inuu joogo fiiha meesha yada alhunaymana ah. la yirina waa bidami اlhayni haynka oo la godo tashiir اlhanami weyaan hanamka marka la yaraynaya hunaym la yiraahdaa waa xayntii wey washacafati la yirina bifatxi shiini shiinka oo la kordhigo iyo walcayni caynka oo la kordhigo hiya acla ljabal buurta sare ee dholka dusha la yiraahdaa baabu fadli ikhtilaaط الnaasi wa xuduuri jumucihim wa jamacaatihim maadaama uu tii hore nooga soo hadlay in laga dhex baxaba bini aadamka inay ku wanaagsan tahay haddana in la dhex joogo oo wanaaggii la faro oo jumcadii iyo jamaacaadkii la xaadiro maxaa ku soo arooray iyadana fadlu ikhtilaaطi الnaasi wuxuu u baab yahay in ay wanaagsan tahay oo fadli ay leedahay ikhtilaau binnaasi dadkii oo la dhexgalo ikhtilaaku waa dadkii oo la dhexgalo oo noloshii lala wadaago oo iyagii lala hadlo oo lala shaqaysto oo wax lala wadaago wa xuduuri isla markaana in la soo xaadiro oo goobjoog loo noqdo jumucihim jimcayaashoodii iyo wa jamaacaatihim shantii salaadood jamaacadeedii jumcadii iyo jamaacaadkiiba in la soo xaadiro wamashaahid alkhayri goobihii khayrka ahay sidan oo kale diinta ilaahay lagu baranayana in la yimaado wamajaalisi dikri meelaha dikriga lagu hayana macahum la yimaado iyadana oo lala fadhiisto wa ciyaadatu mariidihim kooda jirana in lasoo booqdo wa xuduuri janaaisihim janaasadoodii in lasoo xaadiro wamuwaasaati muxtaajihim wa muwaasaati xiriirinta weeye muxtaajihim kuwooda baahan in la xiriiriyo wa irshaada jaahilihim in la hanuuniyo kooda jaahilka wax loo sheego wغayri dalika iyo intaa wixii la halmaalo oo min masaalixihim dadka masaalixdooda in loo qumo liman qadara qofkii awoodi karaya cala اlmri faritaan bilmacruufi wanaagga wanahyi iyo reebitaan can ilmunkari xumaanta waqamaca nafsahu naftiisana qamciyo oo ku dhibo weeyaan can iliidaa'i macnaa ka reeba xakameeya naftiisa can iliidaa'i dhibka dadka la dhibayo wasabri iyo in lagu dulqaato cala aladaa dadka dhibkooda aad buu dheeryahay baabku maadaama dadka dhexgelidiisii laga hadlayo maxaa lagu dhexgelayaa wejigee lagu dhexgelayaa see loo dhexgelayaa wuu inoo koobay sheekha wuxuu yidhi kow hortore waa inaad dadkii dhex gashaa laakiin waxa lagaa rabay hawl ay kuu taallaa laguu sheegay kow jumcadii waa inaad xaadirtaa labo jamaacaadkii waa inaad xaadirtaa saddex mashaahid alkhayr oo dhan ka qaybgal wax allaale wixii khayr ahaa oo dhan waa inaad ka qayb gashaa afar majaalis dikrina kala qaybgal shan ciyaadat lmariid waa inaad samaysaa hebel baa xanuunsan soo booqo hebel ayaa xanuunsan soo booqo wa xuduuri janaa'isihim waa dhintay firaqaad leedahay soo booqo oo soo raac janaasadiisii wa muwaasaati muxtaajihim ka dhibaataysan ee wax u baahan xiriiri wa irshaadi jaahilihim kooda jaahilka ah hanuuni oo wax u sheeg adduun aakhiraba waxay ahaataba wayri dalika min masaalixihim allaali wixii masaalixdooda ah oo dhanna waa inaad kala qayb qaadatid dadka aanan awoodi karaynin liman qadara qofkii awoodi karaya sidaasoo kale cala alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar iyadana waa lagaa doonaya wanaagga oo la faro xumida oo la reebo wa qamaca nafsahu naftiisana islamarkaa ku sanduleeye weeye inuu ka reebo can waa lagu dhibaya laakiin adigu inaad dhib geysatid oo haddana aad qofkii ugu abaalmarisid ama aad la timaadid xumaan kale inaad naftaadii ka xakamayso wasabri cala alada dhibkii oo lagu sabro labiyo toban shay baa lagaa doonaya dadkan dhex gelaya adiguna waa inaad la timaadaa intaa intaasi mu ku jirta waa in makhaayadahoodii lala fadhiisto makhaayada in lala fadhiista mu ku jirtaa sheeke in meel lala fadhiista mu ku jirtaa maya kuma jirto hawl adiga kuu taallo aad ku darsatay wataanu soo marnay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaakum waljuluusa fi turuqaat waxaan idinkaga digayaa inaad dariiqyadii fadhiisataan meelaha dadka mamarahooda ah inaad fadhiisataan markay yidhaahdeen rasuulka allo waa meesha intaanu isugu nimaanno aanu wax isugu sheegno wuxuu yidhi haddaydan daynaynin actu ariiqa xaqa shan xaq baa lagu soo sheegay horeynu usoo aragnay waa layska doonayaa dhegaysa imaamu nawowi marka baabkan oo dhanba hadalkan kooban buu noogu koobay sheekh iclam wuxuu yidhi ogow ana alikhtilaaa biاnnaas dadka oo la dhex galo maxaa lagu dhexgelayaa cala alwajhi اladii dakartu wejiga aan soo sheegay ee labiyo tobanka qodob ah huwa اlmukhtaaru waa ka la doortay alladii kaana calayhi kaasoo uu ku sugnaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam noloshii nebiguba sidaasay ahayd reebaadiye ma ahayne reemagaal buu ahaa hadduu reemagaal ahaana noloshiisao dhan intaasay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wasaa'ir alanbiyaana sidaasay ahaayeen salawaatu wasalaamuhu calayhim wakadalika sidaasoo kale sidaa waxaa ahaa alkhulafaa alraashiduun baa ahaa waman bacdahum iyo wixii iyaga ka soo haray oo min asaxaabati ah iyo wataabiciin waman bacdahum iyo wixii iyaga ka soo haray oo min culamaai اlmuslimiina ah iyo wa akhyaarihim wa huwa madhabu akthar الtaabiciin arrintaa aan soo sheegayna waa sida ay ku tageen taabiciinta badankooda waman bacdahum iyo intii ka dambaysay wa bihi sidaana waxaa ku tegey oo yidhi warkaa qaala shaaficiyu imaamu shaafici baa sidaa yidhi wa axmedna waa yidhi wa akharu lfuqahaa'i fuqahada badankooduna waa yidhaahdeen radia allahu canhum ajmaciin qaal allahu tacala dhegaysa haddaba ilaahay wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri wاltaqwa wla tacaawanuu cala alimi wاlcudwaan watacaawanuu isugu kaalmeeyo isugu gargaara cala albiri birigii isugu gargaaraya wاtaqwa taqwadii ilaahayna isugu gargaara wاlaayaatu fi macna ma dakartu aayaadka ku soo arooray macnaha aan soo sheegayna kaiiraة macluuma waa tiro badan yihiinoo waa la garanayaa baabu tawaaduci intaasuu sheekha isaga soo gudbay axaadiid aad u badadanna waa ku soo arooreen oo waxaaba nooga filnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa intuunan dhimanin wuula hadlay wuula dardaarmay dardaarankaana saxaabada keliyu gaar ku ahaa dardaaranka nebigu uu siiyey wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh say u dhan yihiin inaynan baadiye dambe u inay ahaadaan miyi inaysan aadin waa lagala dardaarmay xigmada ku jirtayna waxay ahayd maadaama culamaau lumma iyagu ahaayeen dadka biniaadamkana badankii laga helo magaalooyinkii inay magaalooyinka joogaan oo dadka ay wax baraan oo wanaagga baraan oo khayrka baraan oo diinta baraan oo hadday laakiin kulligood iska cararaan oo baadiyo wada degaan cilmigiina ay la wada tagaan ummaddiiyaa wax baraya maya marka waxay ka mid ahayd nebigu calayhi salatu wasalaam awaamirtii uu siiyey saxaabadiisa ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin kulamaa qofku khayrkiiyo wanaagga uu ummadda gaarsiin karayana waa loo baahan yahay ummadda meeshay ku dhan tahayna in laga waayo maaha marka khayrka intaad ka gaarsiin karayso jaaliyadii aad uga faaideyn karayso ummaddii aad uga faaideyn karayso waa inaad la joogtaa wanaagsan ood ku dhex sabarto inta aad gaarsiinaysana waa martabat alambiya waa lagu caynaya waxbaa lagaa sheegaya waa lagu haraamaya waa adigana waa inaad ku dulqaadatid sidii qofaan dhaga lahayn inaad noqotid wey baabu tawaadici wa khafdi lilmuminiin baabu tawaadici wuxuu u baab yahay tawaaduca hoos in la isoo dhigo wa khafdi اljinaaxi garabkana loo raariciyo lilmuminiina dadka muminiinta ah in garabka loo raariciyo oo loo naxariisto oo loo nuglaado oo dhulka la isu dhigo qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waakfid janaaxaka garabkaaga u raarici liman itabacaka kuwa ku raacay nebi muxamedo oo min almuminiin ah nebi maxamed baa leeyay salawat اllah wasalaamu alayh wqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu warhoy kuwan alliya rasuulba rumeeyow man ki ku allaaliya kii yartada laabta oo minkum idinka idinka mid ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inala hadlaya muxuu ina leeyahay ilaahay wuxuu leeyaha warhoy dad yahu muminiintu idhagaysta qof allaaliya qofkii idinka mid ahee laabta diinta ilaahay ka laabta man yartada qofkii laabta oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisii ka laabta qof allaaliya qofkii idinka mida diinta ilaahay ka laabta diinta ilahay ma u fadhiisanaysaa maya fasawfa yati illaahu fasawfa dib damba yati llaahu ilaahay la imanaya biqowmin dad la imanaya ilaahay yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wayuxibuunahu iyagana ilaahay jecel ilaahayna wuu jecel yahay iyaguna ilaahay bay jecel yihiin aadilatin tilmaantoodu maxay tahay aadilatin waa u nugul yihiin cala lmuminiina muminiintay u nugul yihiinoo u jilicsan yihiin acizatin way ku adadeg yihiin cala lkaafiriina gaaladana waa ku adadeg yihiin qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas war kuwa dad yahow dhegaysta yaa ayuha nnaas hoy dadowiyaan inaa khalaqnaakum waa idinka abuuray min dakarin lab iyo wa unha dhadig adan iyo xawaawi jacalnaakum wixii ka dembeeyey iyagana waxaan idinka dhigay shucuuban ummado wa qabaa'ila iyo qabiilo waxaa laydinkaga dhigayna litacaarafuu inaad is aqoonsataan laakiin annaga meesha eray baa noo siyaada aayadda ku jira waa maxduuf weeye laakiin mafhuumkiisu waadix weeye ma garanaysaan litacaarafuu buu ilaahay yidhi walitafakharuu baa noogu jirta annaga inaynu isugu faanno ilaahayna ma dhihin jala wacala ilaahayna ma dhihin laakiin annaga waayo meesha labada xaraf dhexdooda yay inoogu xadfan halkaa qof walbo soomaali meeshaasu ka akhriya litacaarafuu walitafakharuu maxaa yeelay qabiilkiisu waa kala qaalisan yahay qabiilada kale oo dhan reerka uu ka dhashay waa kala qaalisan yahay reeraha kale oo dhan qolo hadduu aqbalay qolo uusan aqbalaynin baa jirto uu leeyahy waa liidataa oo kaanama inaynan awlaadii aadanba ahaynba ibliis laga abuuray iyaga waa khalad weeyaan diinta ilaahayna ka mid ma aha allana wuxuu leeyahay litacaarafuu inaad isgarataan maxaa guurkoodu xalaal xalaalkuu yahay muxuu guurkoodu xaaraamkaa yahay ehel iyo qaraabe yaa ku ah yaa kugu xaqleh yaad xaq ku leedahay in la isku aqoonsado adduunyadii laakiin ogaada ilaahay agtii ina akramakum cinda allah ilaahay agtii waxaa idinkugu karaamo badan atqaakum kuwa idinkugu taqwada badan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi falaa tusakuu anfusakum naftiinna ha taskiyeynina ha ammaanina naftaada ha ammaanin hadaad aragto qof qabiil ku faanaya weligiin ma u fiirsateen qof qabiil ku faanaya anagoo ree hebel anagoo ah, ree hebel anagoo ree hebel waa qof waxba aan ahayn qoladii weyneed buu rabaa marka inuu ku faano qoladii weyneed buu rabaa inuu ku faano waa sida qof le aabbahay wuxuu lahaa intaasoo hantia intaasoo hantia intaasoo hantia aabbaha wuu lahaan jiray adigu maxaad leedahay wax aabbaha lahaa maxaad ugu faanaysaa marka isagii baan waxba ahayn marka wuxuu rabaa inuu sharaf ka raadiyo qabiilo kale iyo reero kaleu rabaa inuu sharaftoodii ay lahaayeen qof sharaf lahaa inuu tiisi wuxuu rabaa ka dhigo waa khalad weeye maxaa yeelay ilaahay subxaanah wa tacaala aabbaha iyo hooyada ku weydiin maayo laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim walaa taziru waasiratun wisra ukhra naf dembileed qof kale dembigiisii ma xambaarayso maalin maalmaha ka mid a ah ayaa nebigu wuxuu arkay salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin saxaabi ahoo abi shurayx la ohan jiray abilxakam baa la ohan jiray laakiin nebigaa ka bedelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wiil yaroo dhalay oo shurayx la yiraahdo ayaa la socday waa meeshay eh, laqabkan ugu bixi doona ama kunyad ugu bixi doonto markaasuu wuxuu ku yidhi kanima wiilkaagiiba ahaa magicii shurayx idan anta abu shurayx buu ku yidhi haabuu yidhi marka wuxuu yidhi wiilkan aad dhashay dembiga uu galay adiga ilaahay ku weydiin maayo is adiga dembiga aad gashayna wiilkaaga la weydiin maayo ilaahay maxaa yeelay naf walba dembigeeda leedahay kullu nafsin bima kasabat rahiina marka qabiil dhan inaad dhabarka u dhigatid waa doqonnimay kugu tahy maxaa yeele aabbaha iyo hooyada dembigoodii baadan qaadi karaynin kan adigu aad dhashay dembigiisa ayaadan qaadaynin cid kalena warkeedaba dah iyagii dadkuugu xigay asal iyo farac ayaa qiyaamaha markee la yimaadana aad ka cararaysa yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatii wa baniih waad ka cararaysaa cid kale marka aanan hawlba aadan waxba iidan wadaaginba maye kuwan reer baa nahay oo reer hebel baa laysku keen yidhaahdaa insaanka jiroo dhanna reer aadan baa laysku dhaha kan haddaad qaraabaysanaysa insaanko dhanna waa inaad qaraabaysataa maxaa yeele kulligood ibnu aadam wey kullukum banu aadam wa aadama khuliqa min turaabu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam kulligiinna aadam baa laydinka abuuray aadamna caraa laga abuuray yaa ayuha الnaasu in kuntum fii raybin min albacdi faina khalaqnaakum min turaabin ilahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala falaa tusakuu anfusakum naftiinna waxba ha tahirinina huwa aclamu ilaahay waa og yahay biman qof buu og yahay itaqaa isaga ka cabsanaya anigu sidaasaan ahay anigu sidaasaan ahay anigu sidaa waxba naftaada ha weynaynin waxba naftaada kor ha u qaadin ilaahay waa ku ogyahay waxaa tahay subxaana wa tacaala wa tacaala alla wuxuu yidhi wanaadaa asxaabu alacraafi rijaalan wanaadaa way dhawaaqaan asxaabu alacraafi rijaalan dad bay u dhawaaqayaan yacrifuunahum ay garanayaan sidaanu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore waa saddex qaybood baa dadka loo qaybinaya oo qur-aanka wuxuu inoo sheegay miisaan inuu jiro sooma faman aqulat mawaaziinuhu faulaaئika muflixuun wey ama fii ciishati raadiya wman khafat mawaaziinuhu faumuhu haawiya ayb kuwanu miisaankooda wanaagga uu cuslaaday jannay gelayaan shaki ma leh kuwa miisaankoodii khayrka ahaa uu yaraaday ee sharti ay badatay naar bay gelayaan shaki ma leh laakiin qofku hadday isla ekaadaan ka war asxaabu lacraaf weeye marka meel dhexaa la istaajin doonaa oo buur ah halkaasay istaagayaan meeshaa sare ay fuulaan bay waxay arkayaan ahluljannihii dhinacan kalena waxay arkayaan ahlunaarki kuwanay arkayaan markaasay leeyihin ilaahay oo kuwan jannada ku jira oo kale naga yeel waidaa surifat maxaa la yidhi absaaruhum tilqaa marka iyagana way fiirinayaan waxay arkayaan ragay yaqaaniin oo sohebel maahaa oo kanaso hebel maahaa oo kanaso oo oo kaana ah. soma ahan dadkii wanaagana fari jiray xumaantana reebi jiray oo sooma ahan dadkii sidaa iyo sidaa ahaa wareebelo way la hadlayaan waa laysmaqlaya wuxuu dhan marka tii baa laynooga waramaya wanaada asxaabu alacraafi asxaabu lacraaf way u dhawaaqayaan rijaalan rag bay u dhawaaqayaan dad bay u dhawaaqayaan yacrifuunahum ay garteen bisimaahum calaamooyinkoodiiyo tilmaamahoodii ay ku aqoonsadeen qaaluu waxay ku dhahayaan maa aqhnaa cankum muxuu idinka taray idinka jamcukum xoolihii aad kulmin jirteen adduunka wax ma idin taray wamaa kuntum iyo waxaad ahaydeen tastakiruuna kuwa badsi dalbada wixii aad badsan jirteen xoole iyo hanti ah aad raadin jirteen siduu u raadinayey yaa dhiikar ku dhacaya siduu u raadinayay baa sokor ku dhacaysa siduu u raadin markaasaa waxaad arkaysaa xooluhu maalintay ugu badnaayeen isagoo ka qatan adduunkii bariis qallan buu ka cunayaa maxaa dhacay sokor baan qabaa oo wuxuu ku leeyahay dhiikar baan qabaa oo cuntada ka fogow baa la yidhi shay qalalan buu cunayaa oo wixii aad dalbaysay intaa aawi kan miskiinkaa laakiin wuxuu soo gaaruu cunaa cudurna kumaba dhacaba ayib wamaa kuntum yo waxaad ahaydeen tastakfiruuna kuwa badsada ahaaulaai marka asxaabu naarkii bay la hadlayaan waxay leeyihiin aaway xoolihii aad jamcin jirteen adduunka markaa ku noolaydeen aaway wixii aad samayn jirteen aaway aaway aaway markay dhahaan iyo dhinaca kale farta ugu fiiqayaanoo waxay leeyihiin ahaaulaa'i kuwan jannada galay kuwii ma aha alladiina kuwii aqsamtum aad dhaarateen laa yanaaluhum allahu ilaahay inuusan gaarsiinaynin biraxmatin naxariis soo kuwan ma aha kuwii aad lahaydeen ilaahay u naxariisanba maayo wax sharafay leeyihiin male wax qiimoy leeyihiin male jannada geli maayaan annaga yaa sawkii aad sidaad lahaydeen maaha udkhulu ljannata markaasaa jawaabi imanaysaa waxaa loo leeyahay kuwii ay sidaa lahaayeen yaa amar la siinayaa udkhulu ljannata jannada gala laa khawfun calaykum cabsi korkiinna ma ahaanin walaa antum idinkuna ma tihidiin maanta taxzanuuna kuwa murugooda an ciyaad ibni ximaar almujashici ninkii la oran jiray wey radi alahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi ina allaha awxaa ilaya nebiga calayh salaau wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baa ii waxyooday waa xadiiu qudsi marka dhegayse ilaahay wuxuu u waxyoonaya nebigiisa salawaat اllah wasalaamu alayh ee xadiiu qudsiga ah ee nebiga calayh salaau wasalaam inuu annagana soo gaarsiiye la farayo in allaha awxaa ilaya aniga ilaahay wuxuu ii waxyooday an tawaaacuu ummad yahay inaad tawaaducdaan oo aad hoos isu dhigtaan qabweynidii iyo kibirkii iyo santaagga inaad iska dhaaftaan xataa laa yafkhara ilaa uunan faanin axadun qof cala axadin qof kale u faanin faan in la isu faanfaano ma bannaana maxaa yeel ilaahay baa suurat alaadaab inoogu sheegay xujuraat oo wuxuu odhanayay laa yaskhar qowmi min qowmin casa an yakunuu khayra minhum wlaa nisaau min nisaain casa maxay ahayd an yakuna khayra minhun ayb waa la isu diiday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu i faray ummad yahay idin soo gaarsiiye iga dhagaysta waa idin gaarsiinayaa an tawaadacuu inaad hoos isu dhigtaan xataa laa yafkhara ilaa uunan faanin axadun qof calaa axadin qof kale u faanin walaa yabqii inuusan xadgudbin axadun qofna cala axadin qof kale ku xadgudbin sharaftiisii iyo sumcadiisii iyo wuxoo dhan inaan laisku xadgudbin rawaahu muslimu wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaala wuxuu yidhi maa naqasat ma sadaqatun sadaqa ma nusqaamiso min maalin maal waxba kama nusqaamiso wmaa zaad allahu xadiidka horu inagu soo maray wamaa zaada allaahu ilaahay uguma kordhiyo cabdan adoon bicafwin qofku iska cafiye ilahay uguma kordhiyo ilaa cizan sharaf iyo qiime mooyaane macnuhu waa maxay qofka wax kaa sheega dhibaato ku gaarsiiya iska cafi ilaahay cizi iyo sharaf buu kuu yeelaya jala wacala wamaa tawaadaca axadun qofna ma tawaaduco hoos isuma dhigo lilaahi ilaahay dartii ilaa rafacahu allahu ilaahay baa kor وعن أنس waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أنhu mara wuxuu soo maray أنس بن مالك calى صبyاani caruur yaryar أنس بن mالك waa dambe weeyaan isagoo nin weyn ah iyo wuxuu soo maray calى صبyاani caruur yaryaroo meel ku cayaaraya faslma عalayhim waa salaamay waa salaamay caruurtiibuu u tegey waa salaamay hadduu salaamay buu xoogaa la sheekaystay wa qaala dadkii waaweynaa baa la yaabay ninkan saxaabiga caruurta yaryar muxuu ka doonaya waa inuu hadda u sheega marka sababtuu u samaynayo wa qaala wuxuu yidhi kaana الnabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam yafcalu nebiga alle salawaatu اllah wasalaamu caleyh isagoo adduunyada ilaahay wuxuu abuuray oo dhan u khayr badnaa haddana sidaasuu samayn jiray oo caruurta waa u imanaya waa la sheekaysanaya salawatu اllah wasalaamu caleyh nebi baan ahay odaygii ummaddaan ahay meel baan fadhiisanayaa cid aan anigu doonaya mooye cid kale ima soo geli karayso sida ma odhanaynin caruurtuu maraya nebigu waa la sheekaysanayay salawatu ullah wasalaamu calayh anas ibnu maalig xadiidkiisii la adri inuu sheekha keeni dooniyo in kale waxa uu odhanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mida gurigeenna yimid hadduu yimid ayuu wuxuu arkay wiil yaroo guriga ku noolaa oo aad u murugaysan wuu gartay nabiga calayhi salaatu wasalaam caruurtii xitaa waa garanayay wejigoodu ka garanayay xaaladoodu ka garanayay wax walbaba markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi maxaa ku dhacay baa layidhi markaasaa lagu yidhi shimbir uu lahaabaa ka dhintay si uu markaa nebiga calayhi salatu salaam jawigiisii u bedelo inuu la sheekaysto oo furfuruu doonaya murugta ka baabi'iyo markaasuu la sheekaysto wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr ma facala nuqayr aba cumayro waxaan ku weydiinayaa maa facala nuqayr shimbirkaagii nuqayrka horta muxuu sameeye xadiidka keliya culimmada waxay yidhaahdaan yustafaadu minhu akar min arbaciina faa'ida xadiidka afartan faa'iido ka badan baa laga qaataa oo uu leeyahay xadiid caiim ah weeyaan marka anas ibn maalik wuxuu yidhi kana nabiyu sal اllahu alayh wali wasalam yafcalu nabigu waa samayn jiray salawaatu اllah wasalaamu alayh muttafaqu calayh w canhu anas bnu maalik waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi in kaanat ilmatu waxaa dhici jirtay inay gabar yari weeyaan oo addoon ah oo min imaai almadiinati gabdhaha addoommada reer madiine ah lata'hudu inay qabsato biyadi nabiyi sala allahu alayh wasalam oo fatantaliqu bihi ay la aado xaysu meel allaaliya meeshii shaat ay doonto macnaha dan allaaliya dantay leedahay ilmo yar weeyaan waa gabar weye waa addoon weeye nebiga calayhi salat slam inay u timaado tirahda dan baan kaa leeyahay haye maxaad u baahan tahay waxaasaan rabaa inaad ii qabato nebigu waa raacayay waa u qabanayey salawaat ullah wasalaamu caleyh waa raacayay waa u qabanayey salawaat ullah wasalaamu caleyh ma lahayn kibir iyo isla weynan wahaakada saxaabaduna ay ahaayeen ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa amiir ahaa salmaan alfarisi baa la yidhaahdaa tarjamadiisa marka laga waramayo shaam bay ahayd marka isagoo amiir ah ayaa waxaa suuq uu marayo yaa waxaa aragtay umaraduna maysan lahayn waardiye iyo wax la mid ah iyo hal la waardiyeeye lama oran dadka maynan ka socnayn muuqaalkoodana kama socnayn si kalena ugama socnayn marka islaam baa waxay mooday dadkii suuqa ka shaqaynaye waxay tihi maandhow dhegayso waayeel ba alaabtan ii qaad oo gurigayga iigee lacag baan ku siinayaa waayahay yahay buu yidhi alaabtii buu soo xamaalay marka islaantiina waa soo raacday dadku waa la yaabeen markay arkeen bay waxay ku yidhaheen ayuha alamiir maxay tahay alaabtan aa xambaarsanta islaantan aan u xambaaray buu ku yidhi iyadii markay maqashay marka maynan aqoonin way la yaabtee markaasay tiri cafwan maanan ku garanaynin dhib ma leh buu yidhi cumarna muxuu odhanayay waan baxay anigoo cumar ah waanan soo noqday anigoo cumara ah. wax iska kay bedelayna ma leh markay sidaas sameeyaan wax iska kaa bedelaya male qofkii unbaa tahay adigu marka hamoodin haddaad tiraahdo qofka haddaan la fadhiisto ama dadka noocaasoo kale aan la fadhiisto sharaftayda hoosu dhacaysa dadkii ixtiraami maayaan maya sidaa maaha sidaa ma aha nebigu salaatu wasalaam qolooyinkaasa intay u yimaadaan weliba addoommada haddana ilmaha yar ah iyo dantooda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu u fulinayey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka in adigu kor isu qaqaadid xaquma lihid rawaahu albukhaariyu وعن الأسوd بن يزيد waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi waa taabici weeye su'ilat caaئiشhaةa ayaa la weydiiyey radي الlه tacalى canha ma kana النabiyu salى الlه عlيه وalih وasلم wuxuu nebigu ahaa yasnacu mid sameeya fii beyti inan raggu banaankay oga harayaan bini aadamkii kaleo dhan banaanka looga haraya gurigiisa markuu galo dumarkiisaa ka warhaya dumarkiisii marka caaisha ka mid ahaydoo aswad bnu yaziid uu la kulmay oo oo uu sidee bay xaaladda nebigu ahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu guriga galo qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yakuunu mid ahaada fii mihnati ahli yacnii waxaa loola jeedaa fii khidmati ahli reerkiisa khidmadoodu nebigu qaban jiray oo macnuu waa maxay gurigiibaa xaaqin la'aana waa xaaqaya cajinkiibaa in la qasa u baahan waa qasaya raashinkiibaa gubanaya waa ka qaadaya waa karinaya wahakada car oday soomaaliyeed ku karwa kaasi faida xadarat isalaatu marka hadday salaadii soo xaadirto kharaja ila salaa salaaduu u baxayay nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu lbukhaariy wa can abi rifaacata tamiim ibna usaydin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi intahaytu waan tegey weeye ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam macnaha waxaan ku dhammaaday weeyaan masaajidkii rasuulka ilaa rasuuli lahi sal la alay slam wahuwa yakhtub miswaab isagoo khudbaynaya faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rajulu gariibun nin cusub baan ahay musaafir ah jaaa waxaan u imid yas'alu isagoo ku weydiinaya can diinihi laa yadri maa diinu waxaan ahay qof cusub diintiisa aanan garanaynin diintaan ku weydiinaya ii sheeg rasuulkii allah faaqbala calaya maadaama uu cusub yahay maadaama uu hadda yimid maadaama uu diin weydiisanayo dadkana ay horey u joogeen faaqbala calaya rasuulu lahi sal ly slam anuu si gaara iisoo qaabilay nebiga wa taraka khudbatah khudbadiisii iyo dadku la hadlayana waa ka tegey xata intahaa ilaya ilaa aniga uu i yimid fa utiya bikursiyin nabiga alayh sala slam kursi baa loo keenay faqacada calayhi waa ku fadhiistay wa jacala wuxuu gudagelay yucallimunii inuu ibarayo mima callamahu llahu wuxuu ilaahay isaga baray uma ataa khudbata markuu u dhammaystay wuxuu ibari lahaa ibaray ataa khudbatahu khudbadiisii buu tegey qaa'iman isagoo taagan aakhirahaa inteedii dambe ayuu istaaggii ku dhammaystay nebigu calayh salaatu wasalaam waxay daliil u tahay in nebigu calayh salaatu wasalaam ajiibayay dadka qofkii u yimaadaba qofkii u yimaada ee wax weydiistaba inuu ajiibi jiray nebiga calayh salatu waslam rawahu muslim وعn أنس رضي الله تعالى عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم kaana wuxuu ahaa إida أkla طcاama hadduu raashin cuno laciqa أصاaبcahu الثaلاث nebigu عalaيه الصلاaةu وaسلام waa leleefi jiray أصاaبcahu farihiisa aلثaلاثةi saddexda ah nabiga alayh salatu salaam gacantuu ku cunayey in gacanta lagu cunaa wanaagsan haddii laakiin qofkii wixii aynan u saamaxaynin danta ama uusan haleeli karaynin ama uu u baahdo inuu qalab u isticmaalo dhib maleh fargeetadii qaadadii iyo mididii iyo dhib ma waa lagu cuni karaya laakiin nebigu calayhi salatu salaam gacantiisu ku cunayey hadduu gacanta ku cunayeyna alaaata asaabic saddex farood buu ku cunayey culimmadu waxay yidhaahdaan waa wixii lagu cuni karo saddex farood rootigii iyo muufadii saddex farood ma lagu cuni karaa ya waa lagu cuni karaa hilibka waa lagu cuni karaa wax allaale wixii noocaasoo kale waa lagu cuni karaa bal adigu mushaari ku cun wakaas iyo soor <laughs> maya waa wax allaale wixii lagu cuni karaa loola jeedaa khasab maaha saddexda farood inay noqoto wax walbaba kaana wuxuu ahaa ida akala طacaama laciqa asaabica farihiisu leleefi jiray aلثalaaثati saddexda ah macnuhu waa maxay gacantii aad wax ku cuntay hasayrin iyadoo sideedii aho raashinkii ku yaallana ha dhaqin ee raashinkan ku yaalla leef laciqa nebigu waa muudmuudsanayo waa leefayey asaabicahu farihiisa ahalaaati saddexdaa oo kitaab acaam bay noogu iman doontaa nebigu calayhi salatu salaam bal waa ina faray annagana in sidaa la sameeyo oo qofku inuu leeleefo muudmuudsado farihiisii gacanta hadduu wax ku cuno ama awlaaddiisi iyo caruurtiisi inay u leefaan dhib ma lah wa qaala wuxuuna yidhi idaa saqaطat nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa saqaطat hadday dhacdo luqmata axadikum qofkiina luqmo uu cunaya hadday ka dhacdo falyumita biha ha ka nadiifiyo oo ha ka tirtiro alada wasakda ha ka tirtiro walyakulha ha cuno walaa yadacha yuunan oga tegin lishayطaani shaydaan yuunan oga tegin marka raashinkan kaa dhacay ama adaa cunaya ama shaydaan baa cunaya wax ka dhexeeya ma leh shaydaan inaad quudiso haddaad ugu talagalashay waa hawl kale ha oga tegine soo qaado iska tirtir waxaan gaaray hadduu dhaqma ay tahay dhaq cun adigu ka adiga adigusan eh, yani barakadii kuugu jirtaa inaad cuntid shaydaan ha oga tegin wa amara nebigu wuxuu faray an tusallata in la murdiyo weeyaan alqascata mhm, qascadii in raashinka xeeradii laga dhammeeyo macnaha waa maxay in eber laga dhigo waxba aan looga tegin sababtu maxay tahay qaala wuxuu yidhi fainakum idinku laa tadruuna ma ogidiin fi ayi طacaamikum raashinkiina midkii ka ohoo ay ahaatay albarakatu barakada raashinka xaggey barakadu kaga jirtaa ma ogid batan aad cuntayba mise waa tan xeerada ku hartay marka haddii dhamadhacdaba inaad dhammaysato raashin yaryar ha uga tegina intaana israaci waxa yaryarka ah israaci ha uga tegin rawaahu muslimu kitaabu طacaam bu intaa noogu iman doontaa isagoo si fiican looga waramayo وعn أbي هurيرaةa waxaa laga wariyey radي الlه taعالى عnه عن النبي slى الlه عليه وaلiه وسلم qaala wuxuu yidhi ma bacث الlah نبيا ilaahay ma soo dirin nebi إla racى الغنم qaala أصxaabuhu waxay ku yidhaahdeen وأnta adiguna rasuulka allo miyaad soo raacday qaala wuxuu yidhi nacam kuntu waxaan ahaa arcaha mid raaca calى qaraariid baan ku raacayay liahli makataana ugu raacayay rawaahu albuhaariyu xadiiku wy noo soo hormaray canhu abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi low duciitu meesha marka waa tawaaduca ambiyada ilaahay weeyaan low duciitu nebiga wuxuu yidhi haddii la iigu yeero ilaa kuraacin karaacinkii haddii la iigu yeero aw ziraacin ama qoobabkii la iigu yeero la ajabtu waa ajiibaya raashin kale ma hayno intan yar baan samaynay waa tegaya nebigu calayh isalaatu wasalaam arki maysid isagoo diidaya walow uhdiya ilaya haddii aniga la ii soo hadiyeeyo maxaa loo soo hadiyeynayaa diraacun aw quraacun la qabiltu waa aqbalayaa buu yidhi nebigu weliba riwaayada qaarkood waxay ku darayeen muxraq qoobabkiioo weliba sii gubtay maxaa laga sii cuni haddii la ii soo hadiyeeyo waa qaadanaya wax walbay noqon kartaa hadiyaddu rawaahu lbukhaariy in laga santaago war maxay qofkan waaba qof weyne wuxuu soo hadiyeynaya dadka u hadiyeynaya war muu xishoodo maa kan hadalkaa in laga daba keena xaq maaha وعن أنس waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi كانت ناaqة waxaa jirtay waxay ahayd hashi rasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم alcضباء la oran jiray hashi nebiga عaليه الصلاaة وaسلام magacaas l alcضباء laa yusبق midaan laga hormarin nebiga عaليه الصلاة وسلام hashiisa saxaabada waxaa caado u ahayd inaysan ka hormarin hasha iyadaa hogaanka ah ummadda iyadaa hor soconaysa nebigay wada calayh salaatu wasalaam ummadda inteeda kalena waa daba soconaysaa asxaabtii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa mutaadibiin weeye laakiin dhegayso awlaate yatakaadu tusbaq waxay ahayd midaanan lagaba hormarinba aan la siginba in laga hormaro fajaa caraabiyu nin rebaadiyaa yimid rebaadiyana nin remagaal ma ahee war ma hayo muxuu wataa haddana cala qacuudin lahu qurbac uu lahaa buu ku taagan yahay neef yar ayuu wataa oo awr ah dushuu ka saaran yahay isagiina waa acraabi eh, marka maxay noqotay gadaal buu ka soo galay fashaqa dalika calى اlmuslimiin saxaabadii oo dhan waa dhex jeexay fashaqa dalika arrinkii waxay dhibtay calى اlmuslimiina muslimiintii bay dhibtay waa maxay ninkan aan idabta lahayn ee nebiga ka hormaraya ee qaalinkanna wata ee sidan wax yeelaya muslimiintii waa dhibsadeen ilaa xataa carafahu ilaa nebiga uu aqoonsaday wejigooda ka aqoonsaday ninkan rabaadiya ayaa naga celiya ee nebiga ka hormaraya saasay leeyihiin carabkooda ma dhahayo laakiin wejigooda suuraddaa laga qaatay waa laga wada gartay waa la aqoonsaday fajaءa acraabiyun baa yimid calى qacuudin lahu qurbac lahaana wata fasabaqahaa hashii buu ka hormaray fashaqa dalika arrinkii waxay dhibtay cala lmuslimiin xataa carafahu ilaa nebigu uu aqoonsaday faqaala markaa xikmad baa ku jirto waatana dhegaysay xikmaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa hadlo wuxuu yidhi xaqun cala allaahi ilaahay korkiisa waxaa xaq uu isaga dhigay oo isku waajibiyey anlaa yarfaca shayun min addunya shay adduunyadan ka mida inuusan kor u noqonin ilaa wadacahu ilaahay hoos buu dhigaa shay walba wuxuu leeyahay garaafka meel uu gaaro markuu gaaro hoos buu usoo noqonaya hoos buu usoo dhacaya marka hashan nebiga calayhi salatu salaam weligeedba lagama hormari jirin maanta qurbacaa iyo ninka reemiyigaabaa ka hormaray khalaas wey marka shay walbana waa sida adduunyada in noolnahayna waa sida wax walba wakhti bay leeyihiin markay gaaraan hoos bay usoo dhacayaan inxiaad baa ku dhacaya iyo baaba iyo burbur meesha u saraysuu gaaraya awoodda ugu saraysuu gaaraya wax walba isagaa iskala weyn hoos buu u dhacaya laba quwadood baa jiray adduunyadii quwadii bariga ayaa tii galbeedkahayd tii barigahayd waad aragteenoo qima meeshii ugu sarraysay gaartay shuuciyaddu tii galbeedkahayd waa la dhaafay oo soo burburtay toddobaatan sano kadib waa dhammaatay tii hadda reer galbeedkahayd baa joogta muddo yar dabadeedna waxaad arki doontaan iyadoo baaba'day waddadii baaba ay hadda kusii socotaa maxaa yeele ummad akhlaaqda ka xumaatay ma jirto ilaa baaba wey ummad akhlaaq ka xumaatay ma jirto ilaa way baaba'daa marka waddadii baaba'ay iyadana kusii socotaa hadda waddadii baaba ayay ku socotaa wax walbana waa sidaas weeyaan ilaahay meeshay subxaana wa tacaala ay gaari lahaayaan markuu gaarsiiyo kadib baaba weeyaan xaqun cala allaahi ilaahay korkiisa wuxuu xaq isaga dhigay oo isku waajib yeelay anlaa yarfaca inuusan kor noqonin shayun min addunya wax addunyadan ka mid a ah, wuxuu doonaba ama dowlad ha ahaato ama shucuub ha noqoto ama waxay doontaba ha ahaato oo min addunya ah ilaa wadacah ilaahay hoos buu dhigayaa jala wacala rawahu lbukhaariy wallahu subxaana wa tacala aclam